alxamdu lilahi rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa'i walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaaynu noo soo tilmaamay sheekhu aynu haynay haddii qofka mawaanicdii salaadda waajibitaankeeda u diidayey ay markaa qofka ka suushoy ka kor noqoto oo wakhti salaad ka soo gaadha qadar allahu akbar laga odhan karo in wajaba qadaa'u tilka salaa salaaddaa in la qalleeya inay waajib ku tahay laakiin haddana waa inuu dee mawaanicdii ka sii badqabaa qadar markaa tahaaradii iyo salaadiiba oo kala iman karayo taasi waa mid waxaa kaloo inoo raaciye waana masale safiinaha lafdiisa aynu ku soo maray safiinatu salaadkii laakiin midba dee sibuu u dhigayaa wayejibu aydan waxaa kaloo ayana ku waajibaya qadaa'u lfardi aladii qablahaa faralkii ka horreeyey inuu qalleeyaana waa waajib salaadanu wakhtigeedii ka soo gaadhay qadar allaahu akbar laga odhan karo ayada waxaynudhi inuu qalleeyaa waa waajib waxaa kaloo waajibayaa qadaa'u lfardi aladii qablahaa faralkii ka horreeyey qallihiisuna waa waajib laakiin waa goorma idaa kaana markuu yahay kaa ka horreeya duhran aw casran markuu yahay duhran aw maqhriban markuu yahay kaka horreeyaa taa macnaheedu waan baxay haddii salaaddaa uu ka soo gaadhay qadar allaahu akbar laga odhan kala ay casar tahay oo salaadda ka horaysana markaa duhur ay tahay ama ay tahay uu qadar allahu akbar laga odhan karo qofku ka soo gaadhay ay tahay cishaa'i salaadda ka horaysana markaa maqhrib ay tahay waxa waajib ah inuu salaadda wa allahu akbarta ka soo gaadhay ee cishaayigaa ama casarkaa inuu soo qadeeyo waa waajib labadaa ka horreeya ee duhur iyo maqriban aynu soo qadeeyaana iyaduna waa waajib maxaa kulminayaa yacni waa marka ay muqnacasi kor noqoto salaad salaada ka horraysa lala jamciyo oo iminka cishaayi dee maqrib ka horreeya waa lala jamciyaa casarna duhur baa ka horreeya waa lala jamciyaa marka waxay leeyihiin labada salaadood mar haddii dee cudurdaarkii safarka oo kale iyo markay yimaadaan roobab iyo ay isku wakhti noqonayeen markan daruura timaadana ayagana isku wakhti bay noqonayaanoo waa isku mid bay leeyihiin laakiin haddii aan salaada ka horraysaa aan lala jamcinin oo masalan salaaddu waa duhur subax baa ka horreeya lalama jamciyo ama salaaddu waa maqrib oo waxa ka horeeya dee casar baa ka horreeya oon lala jamcinin ama waa subax oo waxa ka horeeya cishaay oon lala jamcinin salaaddaa laga soo gaadhay wakhtigeeda qadru takbiira ayuunbaa la qalaynaya ta ka horraysa lama qalaynayo waa fahamteen baan filaya waidaa dakhala alwaqtu wakhtigu markuu soo galo walxaal madaa u tagay qadru maa yu'addaa fihi alfard qadar markaa faralkii laga gudan karo uma xaadat ilmar'atu haweenaydii ay xaydo ownufisad amaba dhiiggii dhalmadu ka yimaado ow junna ama qofku waasha qablo salaaddii salaadda ka hor wajaba qadaa'u tilka salaa salaaddaa qadlaynteeda ayaa ku waajibaysaa xaggaasi waxay ahayd salaadda awalulwaqti yacni markay qofkii aakhirkeedii marka ayay ahayd marka ay mawaanicdii kaga noqoto salaadda aakhirkeedii xaggana waa awalkii salaada marka ay mawaanicdu yimaadaan xaggaasina aakhirkiiba xaggana waa awalkii markaa wuxu uhi sheekhu idaa dakhala lwaqtu wakhtigii salaadu markuu soo galo oo wamadaa uu tago qadru maa yu'addaa fiihi alfardu qadar faralkii laga tukan karo ayaa tegey masalan salaaddii duhur ayaa kuu soo gashay ama casar baa kuu soo galay ma maqrib ama cishaayo ama subax wakhtigiisii baa la gaadho waa la addima waxaad jaanis haysatay inta aad dee ka dahaaro qaadan karto ee aad ka tukan karto oo masalan kaba soo qaad tahaaradaada weysadaada iyo salaaddaadu toban daqiiqo isku noqonaysa wakhtigii markaa toban daqiiqo oo aad salaadan ka tukan karaysaa baad haysatay laakiin maa tukannin uma intaa kadib baa xaadatilmar'atu haweenaydu way xaydo cadii baa ka timi oo nufisa ama dhiiggii dhalmadaa ka yimi ow junna waa waashabay qabla salaa salaaddii intaanu tukannin ayaabuu markaa waashay wajaba qadaa'u tilka salaa salaaddaa inuu qalleeyaa waajib ayay qofkaa ku noqonaysaa marka dee maanicaasi uu ka taga ee ama markaa gabadhay cadii ka daahirtay ama dhiiggii dhalmada ama qofkii uu soo miirsado inuu qalleeyo ayaa markaa ku waajibaysa le'anna waxaa leeyahay mar hadduu jaalis uu ku tukan karo uu helay oo wakhtigu soo galay oo aanu tukanin dee gabaadhfal buu sameeyo salaadda qallaheeda waa lagu leeyay wayejibu waxaa ku waajiba buuhi sheekhu cala alaabaa'i aabbayaasha ummahaati iyo hooyooyinka wa sayid alcabiidi addoommada sayidkooda tacliimu awlaadihim asikaar inay baraan wa cabiidihim iyo addoommadooda maa yajibu calayhim waxaa ku waajibaya inuu bare ayaa ku waajiba bacda buluuqihim intay qaan gaadheen dabadeed oo min alطahaarati iyo wasalaati iyo wasiyaami ah iyo wakayri daalika wa yucarifuhum waxa markaas uu garansiinuu barayaa taxriima zina zinada xaalanimada walliwaati dabaka marka wasariqati tuugada wa shurbi alkhamri khamriga cabbidiisa walmuskiri iyo waxa waxwaalinaya wa taxriima alkadibi beenta xalanimadeeda qaliilhi wa kasiiri intiisa yariyo inta badanba waalqiibati xanta waalnamiimati iskudirka wa shibhi daalika iyo kaa wixii shabbahayey wa yucallimuhum waxaanu baraya annahum ayagu bilbuluuqi yadkhuluuna inay ku gelayaan fi takliifi takliiftii inay ku gelayaan waxaa sheekhu yidhi raximah ullahu tacaala wayajibu cala alaabbaa'i aabbayaashii waxaa ku waajibaya wal walummahaati iyo hooyooyinkiiba ila hooyadii lafdeeda dee tarbiyadii ubadka waxbaa ka saaran waxaa ku waajibaya aabbayaashii hooyooyinkii wa sayidi alcabiidi addoommada sayidkoodii xilliyadaa hore dee addoomma ayaa jiray ciddii markaa addoommalehee u sayida waxaa ku waajibaya tacliimu awlaadihim asikaar carruurtooda yaryar inay baraan wacabiidihim iyo addoommadoodaba maa yajibu calayhim waxaa ku waajibayaa bacda buluuqihim intay qaangaadhaan dabadii waxaa ku waajibaya ayay markaa barayaan qabla buluuqihim nusaga qaar ayaa odhanaya waanan tilmaami doonnaa waxa labada wanaagsan bacda buluuqihim in halkaa qablu bacduda nuskhada bacduda ah ayaa fiican waayo eeg haddaa awlaadihim asqaar wacabiidihim maa yajibu calayhim waxaa ku waajibaya bacda buluuqihim intay qaangaadhaan waxa ku waajibaya ayay imminka sii barayaan hadda intana yaryar yihiin ee ay wax kala garanayaan waxay sii barayaan markay qaan qaangaadhaan waxa ku waajibaya laakiin qabla buluuqihim inta aanay markaa qaangaadhin ayay sii barayaan cibaaradu waxay markaa ku yar moodsiinaysaa yacnii waxaa ku waajibaya qabla buluuq intaanay qaangaadhin waxaa ku waajibaya dee intaanay qaangaadhinna wax ku waajibi ma jiro inkastoo qabla buluuqihim had yo gooraale waana meesha aad daraf iyo jara majruur hadba meesha aad ku tacallujiso ayuu macnihiisuna ka dhadhamaa waxa yacni mutacalliqa loogu sameeyey halkuu ku tacalluqayaa buu macnihiisuna ka dhadhamaya maa yajibu alayhim waxaa ku waajibayaa bacda buluq intay qaangaadhaan kadib ku waajibaya eg haddee ku tacallujinay imminka haddii bacda qabla buluuqihim la yidhaahdana ayada lafdeeda waxaad ku tacallujin kartaa xagga baridda oo waxaad odhanaysaa maa yejibu calayhim waxaa ku waajibaya qabla buluuqin intaanay qaan gaarin buu bari oo yuujuubka waad ka kaxaynaysaa markaa had ya goraale hadba darafka iyo markaa waxa halka lagu tacallujiyey ayaa macnihiisuna ka dhadhamaa markaasana waa la odhan karaa laakiin cibaaradanaa ka wanaagsan waxaana u daliila in markaa dee ilmaha yar iyo addoonka iyo wax la barayo oo dee waalidkii ay saaran tahay iyo sayidkii aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaraa kuwa alliyaa nebi rumayo waxaa ka ilaalisaan nafihiinna iyo ahalkiinnaba naar ka ilaaliyo ka badbaadiyo si cali bni abi taalib uu leeyahay iyo mujaahid iyo qataado iyo waxay dhaheen callimuuhum maa yanjuuna bihi min annaar waxa bartaan waxa ay kaga badbaadayaan naar bara <laughs> ila aqoon baa lagaga badbaadayaa naartiie dee xadiidkii saxiixaynna waa kii ahaa kullukum raacin kullu mas-uulin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof walba waa jire qof walbana waxa uu jiraha ka yahay ee la raaciyey waa la weyddiin doonaa maalinta qiyaamaha markaa waxaan ku waajibaya bacdaalbuluuq waa maxay ee la barayaa oo min adahaarati maa yajibu calayhim waxaa ku waajibaya bacda qaan gaadheen dabadii waxaa ku waajibaya oo min adahaarati tahaaradii ah wa salaati salaaddii wa siyaami soomkii ah wa hayri daalika iyo kaa hayrkii oo waxyaalihii markaas ay u baahnaayeene dee alcaam waalkhaasu ay wadaagayeen wa yucarifuhum wuxuu baricayana aabbahayo awowgii iyo hooyadee daacidii saraysa ama wa yucarifuunahum nusaa qaara waxaa waxay barayaan garansiinayaan taxriima zinaa zinadu inay xaaraan tahay waayo ilaahay baa ley walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila waxa zinada la yidhaahda ha u dhowaanina baa ilaahay yidhi ha u dhowaanina iyo ha sinaysaninana waa kala xeel dheer yihiin oo ha u dhowaa ha ka ag dhowaanin haddii lagulaimka waxaa ha samaynin iyo ha u dhowaanin way kala xeel dheer yihiin yacnii ha u dhowaanina wax alliyaaliyo wixii wada iyo wasiiro ay leedahay iyo wixii ka agdhowaynayo dhan ka dheero weeyi iyo wixii waddanku gelilaysaba waa shay xun jidahanna wou xumaaday baa ilaahay uu yidhi nabigeennuna sala allahu alay sl xadidka bukhaari warinaya laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min qofku ma zinayso xilliga uu zinaysanayo isagoo mu'min imanka waa laga kor yeelaa walliwaad liwaadkaa iyo dabakamariduna inuu xaaraan yahay ayuu ayadana barayaa way xadiidka imaamu axmed uu warinaya bayhaqina sunan alkubraa ee ku warinaya lacnallahu man camila camala qowmin luut qofka sameeye allaha lacnado laa yanduru ilaa rajulin ataa rajula imra'ata fii duburiha qofka markaa laba yeedhadii midkoo doonama ahaadee dabada cid uga taga ilaahay markaa isagana ma eegaya maalinta qiyaama xadiidkaana tirmidi baa warinaya wasariqati tuugada markaa xaaraannimadeeda ayuu ayana u caddaynoo waa xoolo dulmi loo qaato si qarsoodyana weliba looga qaato shaygan shaygii la midkaa meeshii lagu ilaalin jiray oo qofkuu kala baxo hoosuu kala baxaa la yidhaahdaa ilaahay baana deexad u dhigayoo wasaariqu wasaariqatu faqtacu aydiyahumaa jazaan bima kasaba nakaalan min allaahi wallaahu casiizun xakiim ilaahay wuxuu tuugiyo tuugad labadaba gacmahooda jara waa abaalmarin ilaahay xaggiisa ka ahaatoo lagaga abaalinayo waxay kasbadeen waa ciqaab markaa ilahay xaggiisa ka aday ilaahayna casiis mid qaaliban loloodin karayni weeye xakiima falso barashay ulu meeshiisa dhiga waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa horeynu sheegnay walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu huwa muumin tuug waxbaxado xilliguu xadaya isagoo iimaan markaa loo iimaankiisuu dhammaystiraya ama iimaan leh wa shurbi alkhamri khamriga cabiddiisa xaaraannimadiisa ayuu markaas bari walmuskiri iyo wixii wax waalinayey in markaa la cabo khamri iyo waxa la wixii wax waalinayoo dhan ayuu ayana barya kullu sharaabin askara fa huwa xaraam wa taxriima alkadibi beentu inay xaaraan tahay qaliilihi wa kasiirihi intiisa yariyo intiisa badan ayadana inay xaaraan tahay buu bari oo xaaraanna beentuna waa iyadoo laga warramo shayga siduu ahaa aan ahayn hadduu qofku u bareerayana camdi uu caamid yahay wuu ku dembaabaya waana xaaraan nabigeennuna sala allahu calayh wasallam wuxu uhi afar ciday markaa ku sugan yihiin xaaladood munaafiq khaalisa weeye khasla ama xaaladii kay kaga sugan tahayna khasla min annifaaq baa ku sugan inta uu ka tegayo waa marka la aamino ayuu khiyaameeya markuu sheekaynayana been buu ku sheekeeya markuu cahdi iyo ballan markaa qaadana waa ka baxa haddii markaa khusube iyo dooda uu leeyahayna fujuur iyo waxaan jirin ayuu ku doodaa bukhaariyo muslim baa warinaya walghiibati qiibadii iyo xanta xaaraannimadeeda ayuu bari kiibana waxaa la yidhahdee nebiga sala allahu calay wasal ayaa inoo sheegayoo oh, waa dikruka akhaaka bimaa yakrah inaad walaalkaayoo kaa maqan aad ku sheegto wuxuu nacayo haddii markaa waxaasi uu ku sugan yahayna dee waad xabatay haddii aanay ku sugnayna waad ku been abuuratay waa kii nebigu sala allahu calay wasalam lahaa walaa yakhtab bacdukum bacda barhkiin barhka kale yuuxamanina yuxibbu axadukum miyuu jecel yahay an yakuula laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuna maytan isagoo bakhtiya fakarihtumu waa nacdeen sidaa kana u naca wattaqu llaha ina allaha tawaabun raxiim wanamiima iskudirkii ayuu iyadana xaarinimadeeda bari oo ah hadalka dadka barhkood barhka kale in loo qaado ayadoo markaa la doonayo dhexdooda in lagu xumeeyo ayaduna markaa waa arin xaaraan ah nebigeennuna sala allahu calayhi wasallam wuxuuhi laa yadkhulu ljannata nammaam qofka isku dirka yaqaanee dadka isku dira ee isku dhuftaa jannada ma gela baa nebigu sala allahu calayhi wasallam uu yidhi waxaanay ka mid tahay waxyaalaha cadaabalqabriga keena ayay ka mid tahay oo labadii qabri uu nebigu soo maray sala allahu calay slm uhi labada ku jira waa la cadaabayaa shay weynna lagu cadaabi maayo ka tegiddiisu ay ku adkayde midkood fakaana yamshi binamiima isku dirka ayuu yaqaano oo dadka u muka dhex shaqayn jire midna kaana laa yastabri ama laa yastanzihu min albawl kaadida ayaanu iska basrin jirin wa yucallimuhum wuxuu bari ama wa yucarifuunahum ama wa yucarifuhum nusakhu intaaba way odhanayaan way isku macno way isku dhow yihiin wa yucallimuhum wuxuu barayaa annahum bilbuluuqi qaangaadhidda yadkhuluuna inay ku galayaan fi takliifi takliifdii iyo hawliddii ee mar yani markay qaangaadh iyo caqli wada socdaan takliifduna waxaa la ydhaha ilzaamu maa fiihi kulfa waa in qofka lagu laasimiyo wax kulfo iyo dee mashaqo iyo aday ku sugan yahay marka mukallaf waa qof la hawlay oo dee wax la farayo oo wax loo diidayo mukallafkaasaa la yidhaahdaa markaa marka ay qaan waxay og barayaan markay qaan gaadhaan ayagoo weliba caqlina leh inay takliifdii iyo hawlidii iyo xilkii iyo mas-uuliyaddii waajibaadkii iyo muxaramaadkii xilligaa inay u bilaabmayaan ayay markaa barayaan oy u sheegayaan wa yucarafu sabiyu sabigii waxa isagana la barayaa oo la garansiin calaamaati albuluuqi calaamooyinkii qaangaadhka annahaa iyadu waxaa la bari inay tahay bikhamsa casharata sana shan iyo toban sano ow bilixtilaami ama in ixtilaamiya biyaha taranka oo qofku isku arko ow bilxaydi fi lmar'a ama haweenaydii ay xaydkii isku aragto wa ujratu man mid mushaayadiisa yucallimu haadaa baraya fii maalihi xoolihiisa ayay ahaatay fain lam yakun lahum maalun haddaanay xoolo u sugnayn fa calaa man mid korkii ahaatay tajibu calayhi nafaqatuhu nafaqadiisu ay ku waajibayso waxaa sheekhuu leeyahay wayucarafu sabiyu nuskhadanaa wanaagsan wa yucallimuunahum fi siba ama fi sabiyi nusa kalaasaa odhanaysaa wa في fi sabiyi ayada taasi waa qala fi siba fii xaali siba yacni xaaladda ay markaa dee sabinimada ay ku jiraan waxay bari ayay noqonaysaa ama wa yucarafu sabiyu sabigii waxa la bari oo la garansiin sabiyadiina waa la mid inantine calaamaati albuluuq ay ku qaangaadhayaan dee ay qaangaadh markaa ku noqonaya qaangaadhkiina maxaynu nidhi takliifdii baa yaro ku bilaabmaysaa ayaa la bari mar haddii la barayo mar hadday qaangaadhaan inay takliifdii u bilaabmayso waajibaadkii iyo sunnayaasha waajibaadkii iyo muxaramaadkii iyo manhiyaadkiiba marka ay u bilaabmayaan dee waxay ku qaangaadhayaanna waa in la baraa annahaa ayadu inay tahay ayaa la garansiin bi casharata sana shan iyo sano laga bilaabo markii uu dee hooyadii ka soo baxay oo taxdiid ah oo aan waxba ka dhinnayn waayo waa xadidii aynu horeba safiinatu najaagii markaynugu soo marinay bukhaari iyo muslim iyo ay warinayeen ibnu cumar caradanii rasuulahi salaasay yowma uxudin fi lqitaal ayuu bandhigay wa ana ibnu casharata sana anuu afar iyo toban jira iima bannaynin waxaa soo bandhigay maalintii khandaq aniyo shan iyo toban jira waa markaa ii banneeyey oo waa ii markaa dagaalkaa inaan ka qayb galo naafic ayaa wuxuu udhi cumar ibnulcabdicasiis ayaan u soo galo maalintaa khaliifo oo xadiidkan aan uga warramay markaasaa wuxuu idhi inna haada la xaddun bayna asagiiri waalkabiir waa xadka u dhaxeeya kii weynaa iyo kii yaraa cummaashiisa oo dhanna wuxuu qoray markaa inay markaa dee sahmi u qoraan ciddii shan iyo toban gaadha kii markaa aan shan iyo toban gaadhinna dee radkhigiiyo in la siiya iyoso markaa inuu ciyaala ka tirsaanada mooye inaanu sahmi yeelanin riwaayo kale waxay tilmaamaysa oo ibnu xibbaan iyo bayhaqiya ay leeyihiin falam yujiznii walam yaranii balagtu markaana fariyo toban jirkaa iima bannaynin iimana arag inaan qaan gaadhay markaana shabaniyo toban jirkaana wii banneeyey dagaalka inaan ka qayb galo waxaan u arkay inaan qaan gaadhay markaa taasi waa taa ow bilixtilaami ama ixtilaam in markaa labkii inankii iyo inantiba ay biyihii taranka iyaguna isu arkaan oo ay biyahaasi ka soo baxaan adugu sagaal sano qamariya iyo wixii markaa ka dambeeya inay biyaha taranku ka yimaadaan taana ayadana waa ku qaangaadhayaan waayo xadiidkii aynu soo maraynay ee saxiix asxaabu sunanku warinayeen ee qalinka in laga kor saddex wa cani sabiyi xataa yaxtalim sabigii intuu ka ixtiraamayo ee markaa dee biyaha taranka iska arkaya isaguna qalinkii waa laga kor yeelay labadaa way wadaagaan labka iyo dhadiguba tanaa hablaha ama dhadiga ayuu gaariyo wa bilxaydi fi lmar'a iyo xaydkii markaa inay markaa calaamaadka lagu qaangaadhayo ay tahay filmar'ati haweenaydii sagaal sana iyaduna marka ay gaadho ay caadadii isku artay inay ku qaangaadhaysa iyadana la baraya tibaan markaa xubinka taranka agtiisa ee caanada kuwa iyaga soo bixidiisa waa masale ay isku khilaafsan yihiinoo shaaficiyadoo kale waxay qabaan waladulkaafir ayuun bay marka calaamo u noqotaa ee waladka muslimka isaga abiyaashii baa la weyddiin karaayo calaamu lilbuluuq ma aha uraysiga markaa inantu ay uraysataana iyadana calaama lilbuluuq ma aho li'annahu xayd baa ka sii horreeyey oo ay markaa ku qaangaadh haddii aanay markaa yacnii caadada helin inantu dee ma uraysanayso marka xaydkii baa ka sii horreeyey bay waa sidaa haddaba wa ujratu man yucallimuhu nushadanaan hayaa saasay odhanaysaa gala kalaa wa yajibu calayhim eey cala al aabbaa'i walweliyi wa kayrihim waxaa ku waajibayaa aabbayaashii iyo weligii iyo kayrkoodba ujratu man yucallimuhum cidda baraysa ujradoodu way ku waajibaysaa laakiin nushadan ayaa ka wanaagsan oo wuxuu leeyahay wa ujratu man mid mushqaydiisa yucallimuhu baraya sabiga haadaa kaa aan soo sheegnay waxyaalaha aan soo sheegnay cidda baraysa ee calaamaatulbuluuqa baraysa ee waxyaalaha manhiyaadka markaa baraysa xaalanimadeeda waxyaalahan markaa maamuraadka waajibkooda baraysa mushqaayadda ay qaadanayso fii maalihi sabiga maalkiisa ayay noqonaysaa haddii uu maal iyo xoolo leeyahay lanna waa looga xoolaa looga dhiban karaa u yeelan karaa xoolaa loo dardaarmi oo la siin karaa isagoo calooshaba ku jira marka haddii ilmahaasi xoolo leeyahay mushkaayadda cidda abuuraysa xoolihiisa laga bixinaya fa in lam yakun lahu maalun haddii aan maal aanu u sugnaanin oo ilmahan aan wax xoolaan ahayna facalaa man mid bay ku waajibaysaa tajibu calayhi nafaqatuhu ciddanay nafaqadiisu saaran tahay ee dee ama aabbihii ama awowgii cidda nafaqaynaysa nafaqadiisu ay saaran tahay ayay markaa tanna saaramaysaa minunaa waxaynu halkaa ka fahmaynaa inaanay waajibka ubadkeenna inaga saarani keliya un aanay ahayn inaynu cuntadooda iyo dharkooda iyo keliya aynu ka shaqayno aynu wax ku bixinne in markaas aynu u nafaqaynayno oo markaa nafaqadaasina dee jidhkan ay wax tarayso inaynu nafaqadii markaa ruuxda ee markaa waxbariddii iyo aqoontii ayadooda waajib ugu tahay inay inoogu tahay ayaynu markaa halkaa ka fahmaynaa faslun haadaakani faasilun mid kala saaraya weeye fii ma taqadam wa fii ma sayaati fii shuruudi sixati asalaa salaadda ansixiddeeda shuruuddeedii ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa shuruuddii hore waxaynu waa shuruudulwujuub ciddii ay ku waajibaysay ayaa loo shardinayay tanna waa ciddii ay ka ansaxaysay wa shuruudu salaati wa shuruudu sixati salaati sittatun waa lix kow macrifatu wakhtihaa wakhtigeedii waa inuu markaas garanayaa kama taqadama sidii inoo soo horumartay waistiqbaalu lqibla qibladiina waa inuu qaabilaa ilaa fi naafilati salaaddii markaa sunnaha ahayd fi safari safar dhexdii markaa la sunnaysanayey mooyaane wa satru alcawra waa cawradaha suritaankeedii wa tahaaratu alxadasayni labadii xadadna waa inuu ka daahir yahay wa tahaaratu najaasa najaasadiina waa inuu ka daahiriya fi hawbi maradii walbadani jidhkii walmakaani iyo meeshii uu ku tukanayaba wa macrifatu furuudi salaati wa sunaniha waa garashada faralyaalka salaadda iyo sunnayaasheedana waa inuu garanayaa waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala wa shuruudu salaati wa shuruudu sixati salaa sittatun kow qodobka kood waa macrifat wakhtiha ah, wakhtigeeda waa inuu garanayaa hadday salaadu wakhti leedahay oo salaadii wakhtiga lahaa ay tahay dee waa inuu yaqiin wakhtigeedii inuu soo galay uu garanayaa oo masalan dee cadaadii oo dhacaysa uu garan arkaa markaa wuxuu garanayaa dee inay cadaaddi dhacday waxaana laynoogu xidhay dee sidii aynu wada aragnayba waxyaalo maxsuus oo aynu wada arkayno salaada duurcad ceeddanun baa lagu yidhi markay xaggan u weecato salaaddii casr waxaa la yidhi shaygii harhkiisu markay isleekaadaan salaaddii maqrib waa markay dhacdo salaaddii cisha waa midabka case caadadu ka tegid markuu baabo salaaddiisu waxaa laguhi waagu markuu da waxaad wada arkayso oo ku wada muuqanaya ayaa lagu xidhay ciddii aanay muuqanayna waa waataynu ka hadallay ama dee danni iyo male dee ijtihaad ka dhashay waa inuu qofku ku ogaadaa wakhtigii salaaddu inuu soo galay haddii markaa uu iskala kaco unuu yidhaa waan tukanayaa salaaddiisii ma xidhmaysaba walow wakhtiga lafdiisaba ha dhacday kamaa taqaddama sidii markaa inoo soo horo martay markaynu ka hadlaynay xukunka qofkii wakhtigii salaadda garan waaya kaasi waa qodob adiladan waynu soo tilmaanay waistiqbaalu lqibla qibla waa inuu qaabilaa hadii markaa dee wacyiinteedii arkayo hadii kale waa inuu qibladeeda iyo jihadeeda markaa qaabilo fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam ujeedii baa la yidhi jihadiisa wa xayumaa kuntum fawalluu wajhakum shadra jihadaa masjid xaraamka ee kacbaduna ay ku dhex taallo qaabila ayaa layidhi markaa wasaaqbil alqibla xadiiina waa laba xilli un unbaanay haddaba qiblada qaabilitaankeedu ay dhacdaa ilaa fi naafilati sunnii fi safari safarka dhexdiisa la sunnaysanayay mooyaane salaadda sunnaha ahee safar dhexdii aad sunnaysanayso qiblada inaad qaabisho ayada maaha shardi maaha aha leannu xadiidka saxiixa imaamu albukhaari warinayo kaana rasul lahi sal l sl yusalli calaa raaxilatihi xaysu tawajahat bihi nabigeenu sala allahu calay wasalam wuxuu ahaa mid raaxiladiisa iyo awrkiisa heshiisa ugushay buu ku duldukan jiray xaysu tawajahad bihi meeshay ula jeesato faida araada alfariida nasala fastaqbala alqibla laakiin marka uu faral doonayo waa daadegi jiray oo qiblada ayuu qaabili jiray taasi waa mid qodobka labaad ama xaaladda labaad ee qiblada qaabilteekeedu ay dhacdaa inkastoonu sheekhu inoo sheeginoo dee kitaabku mukhtasar yahay fii salaati shiddati ilhawb markay cabsi darani jirto ayadana qiblada qaabilitaankeedu waa dhacayaa fa in khiftum fa rijaalan aw rukbaana haddii cabsataan salaaddii tukada idinka oo wuu lugaynaya idinkaoo wax fuushan ibnu cumar wuxuu yidhi idinkoo markaa mustaqbili alqibla aw hayra mustaqbiliihaa tukada idinkaoo lugaha ku taagan idinkaoo wax fuushan qiblada idinkoo qaabilsan iyo idinka oo aan qaabilsanaynba wasatru lcawrati markaasa waqtiga inaga dhacay